ilayhi biixsaan baabu ta'wiili qowlihi caza wajal qowlka alla uu yidhi fasirkiisa ayuu baabkan u baab yahay faman cufiya qofkii loo cafiyo faman qofkii cufiya loo cafiya lahu isaga min akhiihi walaalkii xaggii aa shay-un shay faاtibaacun dabagal iyo dalbasho bilmacruufi si wanaagsan iyo wa adaa-un dhiibitaan iyo bixin ilayhi isaga biixsaanin si suuban oo wanaagsan ayaa korkii ahaatay weeyaan aayaddan qur-aanka axaadiiska xadiidka soo socda ayaa noo fasiri doona insha allahu tabaaraka watacaala tacaala nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam saxaabadiisii cabdullahi bni cabaas oo xabrulumma wa turjumaan qur'aan ayaa aayaddaas iyada tafsiirkeeda noo fasiri doona insha allahu tabaaraka wa tacaala macaanida marka aayaddaas waxay ku soo ururayaan qofka qof muslim hadduu dilo oo walaalkii uu gacantiisa ku baxa saddex manzilo ayaa saddexdaba e, mid waajibi tan koobaad amaba mashruuc ah tan koobaad waa alqawadu waa qisaas annafsu binnafsi tan labaadna waxaa weeyaan waa cafwi oo qofkuu iska cafiyo mid la hormariyaba diyadii isaga tan saddexaadna waa diyadii ama tan labaad waxaad tihahdaba dhib ma lahan saddexdaas arrimood ayaa mashruuca arrinkaas markii arrinta ayada ahayd ayuu marka rabbigeen subxaanahu wa tacaala laba arrimoodo ka mid ah ayuu aayaddan ku tilmaamayaa aayaddan labadu ku tilmaamaya waxaa weeyaan haddii cafis u dhaco qawadkii iyo qisaastii uu qofkii walaalkaa ahaa ee gacantaada ku baxay nasal allah asalaama alcaafiya awliyaa lmaqtuul dadkii dadkii midigtiisa lahaa oo diyadiisa qaadan lahaa ama qisaas fushan lahaa ay qisaasti kaa cafiyaan oo cafis u dhaca waxaa weeyaan meesha waxaa taa laba arrimood fa faadaaun ilayhi biixsaanin waa qodobka labaad waxaa ka horeysa cafiska marba hadduu dhaca wixii cafiska ka dambeeya soo diye maaha oo qisaastii aad cafisay haddii aad wada cafiso waa samayn kartaa laakiin waxaad cafisay waa qisaastii diyadiiyaa marka soo hartay diyadaas ayaa dalbashadeed marka ha noqoto bilmacruuf qofkaas dabagalkiisa iyo sida muxuu aad wax ugu qaadanaysa oo diyada ugu qaadanaysa si wanaagsanoo macruuf ha noqoto yayna noqonin dhegdhege iyo dhibaato iyo iidaa iyo ay noqonin tafaasiirta waxay ka mid tahay aayadda lagu fasiray waana noo imaan doontaa insha allahu tabaaraka wa tacaala nacam naam waa qatl اcamdi waa waa qatl camdi dhiigga kas loo daadi waa oo la dilay nafta la gooyo kas loo gooyo waxaan ka hadlayna ha ha ha mhm. <laughs> waa dacwooni ciddii muxuu ahaa suldadii awood hays waa kala guureen kolayba wagta qabaa-i soomaalida waxay leeyihiin meel albaaba laga soo galay leyihin albaabadun baa raadini maxaad samayni qadaayaadkaas noocaasa fatwo laguma bixiyo qadaayaadkaas noocaasa arrimaha noocaasa fatwo lama gelin karo waxaa la geliyaa un xugun qadaa qadiyad waa xaajasa dhacdi moogta qadaagun baa lala aadi xugun marka guud ahaaneedo oo saad loo saara lama saari kara maxaa yeelay waxaa dhici karta in eh, xaakimkii uu amar bixiyo ninkaa lasoo qabto oo la dilo oo ninka loo soo gacangeliyey waxaa dhici karta diyadii in xoog in looga soo qaada ay noqoto waxaa dhici karta reerkii ninkaas uu ka dhashay in dacwo iyo howlo iyo marka waxa badanaa jiri kara laakiin hadda hal xugun lama saari kara qadaa ay u baahanaysaa a a dee asagaa laga rabaa ninka asagaa laga rabaa kiyaa dhintay raggii asaga muxuu ahaa dacalkiisa lahaa laga rabaa isagaa la dabageli saas weeyaan dayn lagu le waay marka ayadda qof hadduu qof kas u dilo oo kadibna qisaastii la qisaasi lahay ay dadkii ninkaas weligiisa ahaa iyo gacantiisa midig lahaa ay cafiyaan qisaastii diyadooda in la siiyo ayaa weliba si wanaagsan lagu siiya ayaa lisfaray aayaddaana fartay sidoo kale isagana dhegdhega inuusan noqonino si macruuf ah oo dabagal macruuf ah si wanaagsan wax ugu qaato ayuu aayaddan ilaahay ku faraa subxaana wa tacaala marka maxaa marka meesha lagala soo baxaa waxaa lagala soo baxaa sida noo imaan doontaba qofka kas wax u dilay in qawadkii iyo dilkii laga cafin karo oo dii laga qaadi karo waa haddii dadkii wax laga dilay ay ogolaadaan waana iyadoo cadna waa noo imaan doontaa insha allah tabaaraka watacala baab gooni ah oo madax banaan ayaa noo imaan doona waay faman qofkii cufiya loo cafiyo lahu isaga min akhiihi walaalkii xaggii shay-un shay loo cafiyo faitibaacun fa caleyhi korkii waxaad itibaacun inuu dabagala una dalbada bilmacruufi si wanaagsan oo diyadiisii si wanaagsan ku raadsado iyo wa adaa-un iyo gudid oo ilayhi isaga loo guda ninka wax laga dilay biixsaanin si qurux badan oo wanaagsan saas ayaa ka waajiba arinta ah iyada ah, saasuu rabbigeen leeyahy subxaana wa tacaala xadii afar kun todoba boqol iyo kob iyo waa xadiis saxiixa qaala imam nas an aqbana xarit miskiin qira'atan aley waan asmac waahiqatun tabt can sufyaan ibnu cuyayn waahiqatun tabt can amr ibn dinar waahiqatun tabtun xuja can mujaahid ibn jar waahiqatun eh, caalimu bitafsiir saa weyaan an ibn cabaas radi allahu ta anuma qal cbdlah bn cabaas kaana waxaaday fii bani sral reer bani israa'iil kaana waxaa ahaadaydha oo waajib ahaa fii bani reer bani israa'iil alqisaasu qisaas reer bani israil waa waajibka ah, wuxuu ahaan jiray qisaas in la sameeyo xaalad saasay ahayd oo diye iyo baabka ma jirin o walam takun ma aan maaynahayn fiihim ayaga gudahooda adiyatu diy diye kalema qaadan jirin faanzala wuxuu soo dejiyay allahu alla caza wajal kutiba waxaa lidinku farad yeelay calaykum korkiina alqisaasu qisaas fi lqatla kuwa la dilay alxuru qofka xurka bilcabdi addoon baa loo qisaasi wاlunha dhadigana bilunha ayaa loo qisaasi faman cufiya ilaa qowli laga gaaro kutiba calaykum alqisaas fi اlqatla alxuru biاlxuri wاlcabdu biاlcabdi wاlunha biاlunha ilaa qowlihi laga gaaro waaba ayadoo isku xihan tahay faman cufiya qofkii loo cafiye lahu isaga min akhiihi walaalkii shay-un shay faitibaacun facaley korkii waxaad itibaacun dabagal bilmacruufi iyo wa adaa-un bixin iyo dhiibid diyadii ilayhi isaga biixsaanin ayaa korkii ahaata weya kadibna cabdullahi bin cabaas wuxuu fasiraya aayaddan ayuu tafsiir saaraya wuxuu leey marka raima radia allahu ta arda falcafu cafinta ood ilaahay faray faman cufiya uu leeyahay rabbigeen an yaqbala waa inuu aqbalo qofki wax laga dilay addiyata diya fi lcamdi marka kas wax looga dilo inuu diya aqbalo ayaa faman cufiya ayuu rabbi ula jeeda subxaana wa tacaala qofki wax laga dilay inuu isagoo kas wax looga dilay u ogolaado in diyo u qaato waa qodob watibaacun bilmacruufina yaquulu rabbi wuxuu le subxaana wa tacala tafsiirkeeda weeyaan yatabicu wuu dabageli haadaa kan oo xoolaha laga rabo bilmacruufi si wanaagsan buu ku dabageli oo xoolihii diyadoo laga rabay ugu qaadanay weeyaan wa adaaun ilaahi biixsaanina tafsiirkeeda waxaa weeyaan wa yu'addii haada kan oo wax dilay wuu gudayaa biixsaanin si wanaagsan ay ku bixinayaa diyadii oo iyo waxyaabo qaab daran iyo xoolo muxuu aha caatahoo waxba aan taraynin iyo w m jambaq iyo wax noocaas ayuu ka ilaalinaya wa yu hada biixsaan daalika arrinkaas oo waxaa weyaan qawadkii iyo qisaastii laga soo dego diya loo soo degay labadii darafna la faray midna inuu ixsaan wax ku bixiyo midna la faray inuu si wanaagsan wax ku raadsado la faray hee daalika kaas waa takfiifun fududayn oo min rabbikum rabbigiin ka ahaatay waraxmatun raxmad oo min rabbikum rabbigiin ka ahaatay weyaan oo mimaa kii lidinka fuudeeyey kutiba la waajib yeelay calaa man duul kaana ahaaday qablakum hortiin oo reer bani israa'iil inamaa in kale maana huwa isaga alqisaasu qisaas ayuu ahaa laysa ma ahayn mana aha adiyat adiya ma ahaanin yacnii qolyihii idinka horreeyey culayska la saaray rabbanaa walaa taxmil calayna isran kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina culayskii raggaa la saaray oo qof haddii la dilo in uun qofkii asaga loo dilo bas ahayd in lidinka fuudeeyey oo qofka haddii cafis laga helo diyo loo wareega diyadiina xataa si quruxsanna lagu bixini si quruxsanna lagu raadsani arrinka asaga waa fududayn oo culayska ummadahaas ilaahay uu saaray subxana wa tacaala adinka ummata muxamed uu rabbigan subxana wa tacala idin fududeeyey saas ayuu cabdullahi bin cabaas ah, xadiidka ama aayadda uu xadiidkan ku fasiray amaba aarkan ku fasiray radia allahu tacala canhu wa can abihi kadalik xadii afar kun todoba boqol laba iy sideetanaad waa xadis saxix maa qablahu qala imam nas akhbarna mxamed ismaaciil ibn ibrahim abuhu ibn culaya wa waثiqa qala xadaثana cali bn xafs almada'ini wa saduq qala xadaثana warqa ibn cumar alyashkuri wa saduq fi xadiiثihi can mansuur liin can camr ibn dinaar waثiqaة tabtan xuja can mujaahid bn jabr qala wuxu mujaahid kutiba calaykum waxaa idinku farday alqisaasu fi اlqatla kuwa la laayey ama la dilay alxuru biاlxuri ay yukhtasu alxuru biاlxur ayaa loo qisaasa weyaan qaala wuxuu yidhi mujaahid isna waa tilmiid ninka la yihahdo cabdilaahi bni cabaas radia allahu tacaala canhuma waxaadna ogaataan cabdulahi bni cabaas markii la yidhaahdo tafsiir cidda ka soo rartay ininka ugu awooda badan waa mujaahid ibni jabr rag kale ayaa jira oo xogtiisa ah oo cikrimo uu ka mid yahay oo waxaa weeyaan eh, taawuus uu ka mid yahay oo rag badan ayaa jiraan laakiin ninka ugu sarreeya waa mujaahid ibni jabr lidaalika markii ay asaaniidda tafsiirka ugu saxiixsan ay tirinayaan ariiq mujaahid ibni jabr bni cabaas oo cali bni xujr uu ka wariyey ariiqaas ay waxay leeyihiin waa ariiqa ugu eh, wanaag badan ay leyihin wallahu aclam waaya ninka la yihah mujaahid aayadda markuu fasiray kutiba calaykum alqisaasu fi lqatl alxuru bilxur qaala wuxuu yidhi kaana banuu israa'iil bani israa'iil wuxuu ahaaday calayhim korkooda kaana waxaa ahaaday banuu israiil reer banu israil alayhim korkooda alqisaasu qisaas ayaa ahaaday o walaysa calayhim dushooda maana diyatu diya looma ogoleen faanzl allah caza wajal wyn wuxuu eh, soo dejiyey calayhim korkooda calayhim yaawa waa saxaabada nabigeena umadda nabi maxamed alay sl slam addiyata diya ayuu kusoo dejiyey fajacalaha wuxuu ka yeelay calaa hadi اlumma ummaddan ayuu muxuu ahaa korkooda ka yeelay in ay diyo qaadan karaan takfiifan fudayn calaa maa hay uu ka fuudeeyey kaana ahaaday calaa bani israil reer bani israiil culayska reer bani israil dush ka saarnaa ayuu rabbi kaga fuudeeyey subxaana wa tacaala ummadda nabi maxamed ka fuudeeyey oo diyadii ayaa loo ogolaaday weyaan qof kasta oo qof dila haddii la dili lahaa culays ayuu ku ahan lahaa rabbanaa walaa taxmilna maa laa taaqata lana bihi rabbana walaa taxmil calayna isran kamaa xamalta cala aladiina min qablina facaltu waa tii rabbi u lahay wa tacaala baab mri faradiis far ayuu baabkan u baab yahay bicafwi cafilna cafiya can qisaasi qisaasta laska cafiyo in lisfara iyuu baabkan baab yahay faritaanka ma waajiba maya faritaanka laga hadla waxaa weeyaan qofka in lagu booriyo in lagu wacdiyo in lagu tirtirsiiyo warniyo haddiiba wax lagaa dilay walaalka amaba qofkii qaraabadaada haydeen ood gacantiis midig lahayd sooma noqonayo uu tagay marka ninkan kale walaalka ah diyo ka qaado wax hadda weynay ku kordhin malaha ilahina subxaana wa tacaala yan ajar buu kaa siini oo weliba waxaa weya waa ti aan soo marnay in qofka isaga ah iyo kii cafimay ilaahay subxana wa tacaala uu eh, cafini oo sida ay janno ku helayaan oo dembigoodii lagu dhaafi waa ti aan soo marnay marka ah, marka la faraa waajib yeelitaan ma ahan saa yaan loo fahmi jazakum allahu khayran xadiika afartan todoba boqol iyo saddex sideetanaad wa xadis sahil isnaad ah qala nasi almt akhbana asxab ibn rahim xandali wathiqatu habt qaala anbana cabdiraxman mahdi waa imamka qala xadaثna cabdullah cabdullahi cabdullahi wahuwa ibnu bakr ibn cabdillahi almuzani wa saduq can ataa ibn abi maymuuna albصri wa hiqat rumiya biاlqadr can anas maliki radia allahu tacaala canhu arضah wa can umihi kadalika qalu anas malik utiya rasul rasuulka al ayaa muxuu ahaa loo yimid fii qisaasin qisaas ayaa looga yimid inuu dad wax u kala qisaaso oo nin wax dilay iyo kii wax dilay in xaaladooda nabigeena u gala oo qisaas weliba loo sameeyo qofkii la dilay weligiisa iyo qof gacantiis midig lahaa in wax loo dilo oo qofkii qofkii muxuu ahaa qaraabadiisa ay dilay loo dila ayaa nabigeena looga yimid calayhi salaatu wasalaam fa amara wuxuu faray fiihi ninkaa gudihiis iyo arrinka asaga bilcafwi inuu cafiye ayuu nabiga faray sal slm fa amaradaas marka maxayt waajib ugu dhiga miya maya waa xadiidka bariira oo kale bariira waa tii nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ka ergeeyey uu yihi bariroy iskaga noqo muqiif markaasa waay ku tiri ma faraysa mise waad waxay ka tahay nasiixo iyo tala maya amar maahu yihi nabigana sal slm markaasaa laa xaajata li ay tiri dan kama wax haba yaraatee aan kufala lama arka ayay nabigana ku tiri alayh slat slam waa tiyo kale tan cafwiga marka isku waajib yeelitaan ma ahane nabigeenna waa nasiixo iyo mashwaro iyo la talin ayay ka ahayd sala allahu alayh waali waslm waana sida qofkaas cafiyey oo ajarka badan una roon sidaas weyaan waay baabun hal yu'khadu miyaa laga qaadayaa min qaatili اcamdi kas qofkii wax u dilay addiyatu diya miyaa laga qaadaya jawaabtu maxay tahay idaa cafaa hadduu cafiyo waliyu اlmaqtuuli qofkii la dilay gacantiisi midig ninkii lahaa min alqawadi maxadiidan ka booday bilcafwidaas mxuu ahay aan hoos ka fiiriyey xadidka afar kun boqol iyo afar iyo jazakum allah khayr wa xadid saxiix aydan qala alimamu nasi aln akhbarna moxamed bashar bundar wa xaafid qala xadana cbdiraxman madi waa imaamki wabahz ibnu asad alcami wa tabt wacafaan ibnu muslim alansaari wa iqatun tabtun qaaluu waxay yidhahdeen waa cabdiraxmaan mahdi iyo bahz ibnu asad iyo cafan ibn muslim saddexdoodaba waxay yihahdeen qaaluu xadaثana cabdullahi ibnu bakr almuzani wa saduuq ayaa noo warramay qaala wuxuu yidhi cabdullahi ibnu bakr almuzani xadaثana caطaa ibna abi maymuun ayaa noo warramay oo iqatu rumya biاlqadr ah walaa aclamuhu mana ogi ilaa can anas ibnu malik inuu anas ibnu malik ka wari mooyane si kaloo hadda madaxay ku jirta ma lahan weyaan anas ibnu malik ayuu ka wari waa macneed waa halabat الdanni qaala wuxuu yidhi maa uutiya الnebiyu nabiga looma keenin fii shayin shay oo fiihi shay gudihiis uu ahaaday qisaasun qisaas ilaa haddii loo keena amara nabiga wuxuu fari jiray fiihi isaga gudihiis bilcafwi cafin ayuu nabigeena fari jiray sal slm waa la talin iyo naseexo weeyaan iyo ajarkiis inuu badan inuu nabigan u tilmaama calayhi salatu salaam baabun hal yu'khadu miyaa laga qaadayaa min qaatili camdi cidda kas wax u dishay ama qofka kas wax u dilay addiyatu diy miyaa laga qaadayaa idaa goor cafaa uu cafiye waliy اmaqtuuli qofka la dilay gacantiisii midig cidda lahayd iyo weligiisii can ilqawati qisaasta markuu iska cafiyo nin baa wax laga dilay marki wax laga dilay weliba kas ayaa looga dilay ninkii wax laga dilay oo midigtiisa lahaa iyo dhiiggiisa oo weliba kan ugu dhowaa ayaa wuxuu yidhi qisaastii waana iska cafiyey haddii xaalada ay nooca noocaa noqoto diyadii ma laga qaadayaa jawaabta maxay tahay nacam waa laga qaadaya weyaan waa laga qaadaa waayo xadidka afar kun todoba boqol iyo shan iyo sideetanaad waa xadis saxiixa qala imam nas akhbarna mxamed bn cbdiرaحman ibn ashcث alcajli wa iqa qala xadaثna abu mushir cabdاlأclى ibn mushir ibn cabdاlأclى wa iqaة faadil qala xadaثna ismaaciil whu min cabdillahi bn samاcة alquraشhi wa iqaة qadim اlmowt qala anbana awzaciy cabdiرaحman ibn camr awzaci wa iqaة jaliil wa imaamu ahli الsham qaala akhbarnii yaxya ibn abi kaiir aطaa'i mawlaahum wa iqatu tabtin yursil waydlis qaala xadana abu slmt bn abdiaman iqat mukir qala wuxu xadanii abu hurayra cabdiraxmaan ibn sakhr dawsi radia allahu tacala anhu arda qala wxu abdiraxmaan qaala rasul rasulka ale wuxuu yidhi sala allahu alayh ali waslem man qutila qofkii laga dilo man qutila qofkii laga dilo lahu isaga qatiilun qof laga dilay qofkii qof laga dilo fahuwa isaga bikhayri nadarayn laba aragti iyo laba arrimood tan u khayr badan ama tan u rabo ayaa u sugnaatay oo khiyaar ayaad leeyi weyaan laba arrimood tan isaga muxuua ah u roon ayuu qaadanayaa weyaan ama laba arrimood mid ka mid ayuu qaadanayaa ima an yuqaada qofkii in la qisaaso wax dilay an yuqaada alqaatil qofka qaatilkaa ah in qawad loo sameeyo oo la qisaaso wa ima an yufdaa iyo in diye laga bixiyo si aan loo dilin labada arimood inuu midoo qaato ayuu khiyaar u leeyahay saasuu nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam marka qofkii qaatilka ahaa oo camdig wax u dilay laba arimood midood cafwan qofkii wax laga dilay waa qofki wax laga dilay laba arrimood midood ayuu khiyaar u leeyahay labada arrimood maxay tahay ima an yuqaad qofkii qof wax ka dilay in la qisaaso oo saas marka uu noqdo qof wax qisaastay tan labaadna wa ima an yufdaa kii wax dilay in dhiig laga bixiyo oo marka ciddii wax laga dilay dhiig ay la tagaan o la noqdaan labada arrimood ayaa u bannaan oy leeyihiin ayuu nabigeenna sal ا slm sheega calayhi الsalaaةu wasalaam wahuwa اlxaqu biidn اllah nacam horta ilaahay in اllaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaaء ilaahay subxana wa tacala qofkaadu shirki isagoo ku jiro aad ku dhinto uma dhaafayo laakiin wax kastoo dembi ood qofka sameeyo xadiidkii waa taqaanaa nabigeena sal ll slm uu rabbigan ka wariyey addoommahaygiyow haddaad iila timaad addoonkaygiyow biquraabi اlardi khataaya arlada muggeed oo gafafa aad iila imaado kadibna aad iila kulanta adigoonan habay yaraatay wax shirki a ah wadanin oo tawxiidkaada uu barax tiran yahay haddii aad iila timaado dembina arlada muggeed oo dembi wata kafartu laka walaa ubaali towxiidkaas isaga ah ayaan kugu dhaafayaa umana aabayeelay badnaanta dembigaas ayuu rabbigeen le subxana wa tacaala marka waxaa weeyaan qofka hadduu marba diin laga bixiyo sidoo kale isagana toobakeenaa ku jira mogta iyo soonkii aawey oo labada bilood aad soomaay hawlihii la rabay markuu mara ya waaba camdi laftirkiisde waa isku midun maya ninkii dee waaba toobakeeni mogta ninka marka diyada laga bixina soo taaib maaha ya <laughs> de qofaan toobaken ya sheekh haye laye ka bixie isaga sooma dhibsanay marka w ayaga u laay taas rabbigiisa ay udhaaysa annaga masho loo dhig <laughs> sii dila se u taala taas asaga rabbigiisa marka ma og tahay waxyaabaha ilaahay fadligiis ma taqaanaa qofkaas noocaasood arkaysa oo ummadda halligay oo imtixaanka ah ayaa laga yaabaa jannada inu iska galo waa fadli ilaahay kii aad muxuu ahay dilayna la jannayo marka annaga waxaan sheegaynaa uun daahirkii shareecada iyo diintii xaqiiqadii uu ilaahay noo sheegay ayaan sheegaynaa wuxuu ilaahay yaali doona marka asay u taallaa laakiin sida nusuusta ay ku taalla waa qof waa inu tooba keeno hadduu tooba keeno laakiin hadduusan tooba keenin khatar ku sugan midda kale dilka waxyaabaha zaajirka oo qofka canaanta ugu filan waxaa weeyaan inta cuqubo shan cuqubaa la isu daba dhigay weliba markuu camdiga yahay waman yaqtul mumina mutacamida fajazaؤuhu jahannam khaalida fiiha waqadiba allahu calayh walacanahu waacadda lahu cadaaba intaas qof ugu filan lidalika nabigeena sal sl wuxuu leeyahay maa yazaal muminu fii fusxati min diinihi maa lam yusib daman xaraaman qofka muminkaa barwaaqa iskaga jirta inta aad mashriq iyo maqrib iyo meel walba haba yaraatay wax ku haysto xur ayaa tahay ilaa dhiig xaaraan aad qofka kaga dhaca marka dhiig xaaraan qof ku dhaca tadiiqa calayhi dunya adduunkan waa socod aragtay ayaa ciriiri ku noqoni aakhiro xaggeed noqotaya ood baqid weyn ka qabo adduunkan laftiisiiyo muxuu ahaa warqolihii aad ka dhashay ama intay kuu dhintaan ay muxuu ahay dhash haata marka adduunkii o dhanna waxuu ku noqonayaa ciriiri marka ilaahay subxaana wa tacaala hanaga badbaadiyo qofka hadda kahore ku dhacayna towbadii u furan baab aad u furan waa boqol nin nin baa dilay jannadan hore ugu xarood waliba isagoon camal fiican la imaan soo ma arkaysaan oo xataa ninka fatooda uga tagay oo muxuu aha towb malid ku yidhi ku daray ku boqolay soo mogidin fadlullaahi waasic ilaahay fadligiis waasic weeyaan midi kale waxaad ogaataan rajada weyn xadiiu biaaqa kelimatu laa ilaaha ila اllah xadiikaas xadiiu biaaqa kelimadaas waa kelima adweyn waa qaali waa qaali laakiin maxaa la rabaa in la dhowro sheekh cabdiqaadirow haddii aad ka garab tiraahdo wix ilaahay aad qaban jiray ama ilaahay mxuu ahaa isagaa khaas kula haysha cabqada u tiriso bitaaqadii waad hadlaysa waad jirtay dhexdaad ka jeexday ka goysay ka goysay waa qariibtay haddii aad awoggaan la aad waa saas oo kale haddii qabri aad wax weydiisato waa saas oo kale haddii aad ilahay wax la wadaajiso fii maa yakhtasu bihi ilahay wuxuu gooni u leeyahay aad cigtaad la wadaajiso marka si kas caasi kastoo qofku uu yahay khamre hadduu raro ku cabi khamra soomaalida khamrada maagta weyn ay u arkaan waana ficlan waa min alkaba'ir kibaar soomaalida wax khamrada ka weynay mararka qaar khamrada ka hormarayaan soo mogdiin ya qofka hadduu khamro caba gaalka mubiinka iyo isaga waxaa weya gaalka mubiinka roonaya ay qabaan soomaalida waana fiican yihiinba waxay ku fiican yihiin bahashaas um lkhaba'it waa xumaan oo dhan ayadaa dhashay marka isagoo saas ah ayaa laga yaabaa inuu jannada ilaahay ku durduriyo oo meel aan lagu hakinin oo muxuuaha tawxiidkaas ugu shafeeca baynamaa mid masjidka aan ka baxaynin oo maalintii aad dhashay ood wax gartay ilaad kadhibna masaajid safka hor fadhiyey laakiin bitaaqadii kala jaray oo ilaahay ii isku garab waday aabbihii iyo ilaahay sheekhii isku garab waday naaru jahannama fircawn meel lala geya laga yaaba limaada ninkan tawxiidkiisa waa barax tirnaa tawxiidkiisa waa barax tirnaa ninkaana waxaa wey tawxiidkiisa ayaa khariban inahu man yushrik biاllahi faqad xarama allahu calayhi اljanna wama'waahu الnaar abadan shirkiga marka beryahan diinaba umada looga dhiga waad aragteen oo dadaaba hadda aaba usoo mxuu ciddi jarteen ya dadaaba usoo ciddi jarteen social media usoo fariistay oo usoo aruursani oo u qorshaysani oo waxood u diyaarsani wa ilaahay amarkii or adiga naar waaba ku talagashay muslimiinta ilahay maxaad u naaraysa od u cadaabi imtixaankan haystay ka midta nasal allah asalam alcaafiya marka tawxiidka waa wax cajiiba xaqiiqatan ilaahay qofkuu waafajiy ilahay tawxiidka noo suge kuwa qaar waxay kuleeyihiin war adinka maa dabaniga awliyada adiga awliyada maa ku dabaniga laftagaada adiga aniga aniga ilaahay xaqiisa ilaalintiisaan u taagana adiga ilaahay maad muxuu ila qabatid xaqiisa inaan ilaalino maxaa awliyadan muxuu ilaahay ule addoonkiisa ku dabadhigi maxaa ilahay ku dabadhigi imtixaankan haysta war ilaahay xaqiisaan ilaalina waxaan isku haysanaa iyo may awliyada xaqeedan ilaalina awliyada xaqeeda ilaahay baa ilaalini isaga adduunna barwaaqayni aakhirna isagaa jannayn adi shuqulba kuma lihid adi xaqay kaaga ku lahaayeen ha dulmin un man caada lii waliyan faqad aadantu bilxarb xaqiisa muxuu ahaa aad kugu lahaa hadduu xaq xoolo kugula si haddii aad waxaa weeyaan aad wax idin dhex maraan si cadaalad kula dhaqan dulmi hala aadin haddii u dhinta muxuu aha ku tuka eh, duug xaqi aqulmuslim almuslim ha kaa helo awliyada adinka xaqaas idinka dhexeeyo laakiin xaqa alla aad kugu leeyahay ila ilaali aninkaasaan u dhimanhaya waan u taagana haddii kaas la dhimana waa lagu naargeli xaqa awliyada haddii si kasta looga tunto haddii si kasta looga tunto muxuu noqonayaa cisyaan miyaan loga bix mise waa lagu gaaloobi ya waa cisyaan caasiyaad noqonaysaa qofka weliga alle haddii aad la colowdood dhinta ilaah baa kula dagaalami laakiin ma gaalnimada kula dagaalama waa gaalowdamaya caasi baad ilahay ku caasiy oo xaqii walaalka dayacay laakiin markaad ilaahay xaqiisa dayacdo waxaad noqonaysaa caasinimo ka baxaysa waxaad noqonaysaa mushrik ood ilaahay wixii gooni u umad kale aad qayb ka siisa ama aad wada siisa ama aad ka kormarisaba mararka qaar khuraafaadku ay raggo qaar la soo fariisana markaad aragto waxaad leeda war afka mau waxay nimankan sheegaan walaa taxsabana allaha kaafila ama yacmalu اaalimuun inamaa yuahiruhum lyowmi tashkhasu fiihi alabsaar war ilaadka acuudu bilah waxaan la yaaba iyaga wax isku nooc mataqaanaan oo dhan dhan wejishabahu ka dhexeeya iyaga waxay ku dhiiradeen ilaahay inay wax la wadaajiyaan oy weliba wax u soo raadinaan oy maanto dhan ay xarbiraan oo shubax iyo bala raadinaan waxa ayadna la mid noqday dhallinyaradan social mediaha soo gashay weligii wax ka fool adag oo ka dhiiran oo munkaraad iyo macaasi iyo nijaasa ugu fool adag ma arkin ragga qaarkood dadka qaarkood hadda ood wiil soomaaliya oo ina hebel hebel hebel hebel ah oo qole hebel hebel ah oo magaalo hebel jooga iyo gabar heblaayo in hebel in hebel oo qololan ah oo raggii la yaqaanay oo soomaaliyeed ay soo fadhiistaan kumanaan kun oo soomaali ay daawanaan uu gabadha yidhahda nigiskaada bix oy suluq siis wiilkiina ay tirahda adigana nigiskaada bix uu suluq sii usbuucyada ay hadda socotaa dhowr garaameen hadda ay dhacday oo شhan kun oo dolar mid lagu sii شhan kun oo dolar waa hadda hadda hadda saddex bir afar bir gudahood xibintaada taranka gacanta ku qabo oo na tus شhan kun oo dolar ku qaada ilahay baa idinku dhaariye rab ayaa idinku dhaariye waaas wax qof muslim ah aad xataa maqli kara miya ya sheekh waxaan maqli jiray nooga sheekayn jireen ragga yurub joogi jiray beriga hore jaanaladan maaragtay oo oo tviyada intaa social mediahan waxaan ay soo bi internetkaba ayaa kuu saqjaamiin ah oo jaanalalaha jira hadda m b c bahala yidhahdana jirto oo carabta fasaadisay oo yacni aad u qaab daran oo mxu sacuudiga iska lah laakiin saldhigeeda waa wuxuu ahaan jiray lubnaan oo aad yacni wax kastoo xun umulkhabaaitwa in kuu nocoodoo yurubka jiro ayaa jira kuwa dee iska un afka rasmi ku hadlo oo idaacadaha c n n iyo b b c waxyaabahaas maaha kuwa waxaa jira khaas dad ay leeyihiin ama kamaniyaal ay leeyihiin waxay samayn jireen marka waxay soo baxayaan suuqa imaanayaan kamero wataa qofku marka gabar meel socoto wuxuu leeyahay yaa boqol doolar la siina oo inta dharka muluq iska siiya suuqi dhex gurguurani suuqa dhexdiisa yaa dharka suluq inta iskaga siiya oo sidii xoolii xayawaanka u soconi eygii ama mxuu aha doofaarka u soconi ama arigii oo boqol doolar la siini markaasaa tomanaana fayl loo soo galaa waa la duubi boqol doolar boqol doolar ninkii joogaa iga sheekay waxaan ka hadla ma aha wax hadda maaha waa shan iyo toban sana ama labaatan sana taqriban wax ka hore tiyaan qof gaal laho saa samayna madaxaadna xanuunaya ikhwan kiraam on la yaaba inoo gaal ah oo ilaahay ba kufriyey war gabar soomaaliya oo ina hebel hebel iyo wiil soomaaliya ina hebel hebel oo la yaqaano oo aan qarsooneyn inay waxaa sameeyaan oo kumanaan kun oo qof ay daawadaan ikhwan kiraam waa runtii muslima waa muslim <laughs> ya waa xijaaban yihin sheekh waa ka wuxuu yihi waa xijaaban yihin ficlan waa xijaaban yihin ficlan way xijaaban yihin qaarkood mishkiladdii waxaa waa ma maqli jirteen xadiidkii nabigeena uu dhihi jira alay sl slam yusbixu الrajulu muؤmina wayumsi kaafiran wayumsi muؤmina wayusbixu kaafiran yabiicu diinahu bicaradi min addunya soo ma hayn gabadhaas in la yidhaahdo nigiskaada ummatulmuxamed kahorsiib la yihahdo oo ina hebel hebel oo qabiil fulaana ama wiilkaas ina hebel hebel oo qabiil fulaana شhan kun oo dolar ugeysa yabiicu diinahu bicaradi min الdunya wamaa sayaأti akbar waxa soo socdaa ka weyn waxaas taqriiban ugu banaan marki laisku ururiyo waa saddex sano bilowgeeda xataa umadda ummadahi kale markay fasaadan tartiib tartiibay u fasaadaan tartiib tartiib waxaan toban sano toban iyo shan sano labaatan sano soddon sano konton sano ummadaha saasay u fasaadaan war kuwaan waxaa weeyaan acuudu billaah orodka fasaadka ay ku ordaan waad la yaabi hal maray xogmaan waxyaabaha aan weydiiye waxaa ka mid ah dhallinyaradii aan weydiiyey waxaan dhahay dhallinyarada haddaa wadeenee wax dhallinyaro ah oo arrintayda kafal celiyey oor waxaan fuxshiga naga dhaafa ma aragtaan ku yidhi ninkii i warramay oo dhallinyaro ah waaba ku haystaan dhalinyarada waaas waa ku haystaanba bihadi اcibaara wax ka hadla maxay tu waaba caadiyaaba mxuu hawshi marka ya sheekh way ku qaxweynayaan insaxa tacbiir culama anlay guryaha la iskugu soo galay marka adinka idinta la wax yeelaysaan waxa soo socdaa ka daran hadda xamar oo kale xamar oo kale meelaha waxay ugu badnayd social mediaha dhallinyarada ku jirta meel soomaali ay joogto ka badan ma laha laakiin alxamdu lilah taqriiban hadda muddo laba bilood gudahooda ololo xoog laha lagu qaaday aad u xoogan ololada xagga dowladdii laftigeeda ololo ku qaadeen oo booliiski waxaa laga dhex samaysaan maqlay anshaxa qolyo la yidhahdo oo culimmadan ay qaar ku kaban yihiin culimmada laftirkooda waxay la galeen muxaawaraat iyagii ataa seminaaro loo qabtay ayagaa seminaaro o culamada weyn hataa qaaray soo fadhiistoona iswaraysanayeen lidaalika hadda fasaadka gudaha soomaaliya waa la controli karaa meel ay ahaataba maamuladaas iyo wixii muxuu ahaa meel joogaba taqriiban waa la yara xakamayn karaa laakiin meelaha la xakamayn kara mataqana halkaan aan joogno almasaa'ib huna halkan wa iyo kuwa yurub iyo meel maraykan joogo hadi masaaib meesha nairobi waa urtay waxaanad arkaysaan in badanoo kamid nairobi gudaheeda in badanoo ka mid a dadku waxay u haystaa ina meelaha yurub meel laga soo afuufa balaayadan ma ahan inta waa guryaha dhadheeroo degantii qaarkood fulaad dhan ayaa hawlahaada ugu sameeya adig korkaad inu yaalaga mar ogid adigu markaad telefoonka furto oo fagsiisu baad arki hor balaayadan inkartay ku dhad maxaa ilaa korkaada waa mar ogid marka intaas waxaan kala dan leenahay nimiyo bal aan isnushinna oo saan beladan waa socotaae wax ka hortaga hala sameeyo waaan xitaa ani marar qaar waxay gu soo dhacaysa qabiil qabiil in hawshaan loo gala qabiil qabiil social media dadka caamka ka aho wax fasaadiyo waa dad la yaqaano kan waa bani fulaan kan waa bani fulaan kan waa bani fulaan tan waa bani ulan haddii od isagoo saas od la sii masjidka safkooda kuwa ku jira ka mid aha soo yaace xaqiiqa ma jirtaa mise ma jirto akhyaaray ya ya reer wabilaar <laughs> waxyaabaha dhacay waxaa ka mid maa dhaweyta nin ficlan fuxshi kollayba dhameey dhameey waa hadda waxaan ku sheegay aanan aqoonin gaal iyo muslim waxaan ku sheegay aanan aqoonin oo maanta xataa jirkiisii bedelay ayay qolyu hanjabaadeen waa loo hanjaba waaa la yidhi fanka isku qabsanaan moogta fasaadka isku qabsanaya aniga kaaga kaa fasaad badan kaa fasaad badan marka loo hanjabaaday nin safka hore ku jiray oon isnaqaanay ayaan is aragnay markaasaa wuxuu yidhi oon dee ficlan kutubaha dhegaysto oo akhyaar aho qolyihii reer bani fulan he waxay sameeyen maad ogsoon taha maya waxaa weeyaan kuwa iyaga oo kuwan yutubarada iyo balada iyo noocaasa ayaa wiilka hebel ahaa oo noocaas ahaa ayay u xanjabaadeenoo waxa weyaan waxay yidhahdeen waan dhiban kuu geysanaynaa xamaasada ka muuqata iyo sida aad yahay markaasaan ka war hebelow ma ninkii aan ogaay ayaad maanta u jidbaysan tahay ood u xamaasaysantahay oo in ummadda la dhaafiyo oo shartiisa ummadda la dhaafiyo soo khayr kuma sugna ninkaas wax aad reebayoo maanta u reeban ayna jirin sheekh waxaa yidhahday nin wareersanaata wax iska fariis annagaa naqalsa wax ninka digaag gale subaa maadaama xaalada ay noocaata sheekh cashiir maadaama xaalada ay noocaata oonba farba saari karin war waa naceebaysa inka harlah kugu riday risiq saa lagu baraadsade nasabadeeni iyo jiritaankeeni aad baabi'isay waxa naga dhaf in la yidhaahdo oo gar la garbaduubo xataa lacag loo aruuriyo oo meelo kale wax ka raadsada loo raadiyo xataa waxyaabaha in lagu dayo waraf ma lagu dayo maqashan waraf colka waraf ma lagu dayo maqashan yani ataa waa in wa lagu raadiye ataa qabiilqabiil wa loo raadiye haddii wa kala samayn waay haddii kale dayarku inma haysato ummaddan way rogmeen naam shee goor hadal xashir a haye <laughs> asna u naseexay ummadduna u naseexay nin mufsid oo ummadda fasaadi u ahaa naftiisina fasaadi a garabta adigaad kuu jeeda waa mustariix iyo mustarax moogta qof markuu dhintay siduu nabigana shegay sal slm waa laba qaybood mustariix qof adduunkan iyo nasabkiisa ka raaxaysani oo markuu qabriga gala loo waasicini mad albasar oo muxuu ah rawdatu min riyaad iljanna ilaahay ugu dhigi iyo mustaraaxun minhu mid laga raaxaysani addoomihi haka raaxaysani oo waxaa ka raaxaysani geedihii oo dhulkii haka raaxaysani oo malaa'igtii haka raaxaysani mid laga raaxaysto noqonaya marka ninkii laga raaxaysan lahaa oo in la dilo ayuu wadaad safkalo ku jiray nacam a a imaan ma jiro imaanna imaanan jirin ama waxaa weeyaan waa dhiman rabaa imaankaas ficla wadaalika aضcafu اliimaan waaba mogta man ra'aa minkum munkara munkarka weynkan miyaa jira oo maanta gabar muslimadda oo soomaali ahoo laga yaaba inay xaafidulqur-aanta qur-aankii la somalia lasoo wada xifsiyey ama lasoo wada baray uu yaraani iyo wiil noocaasa ah, markay ummaddii basharka ilaahay gaal iyo muslaan ay isku hor qaawinaan qofkaan u diirayn oo ka asagaa laftirkiisa haddii muxuu aha saa loo eegana diira iimaantu yeela wadalika adcafu aliimaan wa kaas iimaan mahay ya waaba waxaan sheegaaba dee qabiil ugu hilinaya marka anigu waxaan rabaa qabiilkii in loo adeegsado cagsigii oo xumaantiisoo looma adeegsanayo xumaantii ha u adeegsanin maba lou karay mogta laakiin aan dhahno war haddana magaciinu hallayna waxaa la dhihi waa bani fulaan nimankii la yaqaanay oo halyeyga ahaa oo hordhiga soomaali ahaa oo nin walba saas isu haystaa mogta soomaalida nin walba waa saas nin walba soomaalida kan u weyn qabiilka ugu badan iyo kan ugu yar halyeyga soomaali iyaga waa macluumaadkaas inaad ogeena muxuu ahay uma malaynayo maanta qabiil soomaaliyeed oo xataa mid kale garab socdo ma jiro qolo walba qolada kale ayagaa ka horey macluumaadkaas ogaada waa macruuf niminka adinka saas ahaa ayaa maanta gabdhihiina ay saa yihiin oo wiilashiina saa yihiin oo inkaar idinku dhacday oo ceeb eh, lanidhihi wixii un afartan sano gaari xulmayna horta way dareemayaan lakin wixii ka yar allahu mustacaan mid un iimaan badan mooyana aad uma badanaysan umayna way afartan sano ka weyna de waaba tageen waaye hahay inteen joognay xadiidka afar kun todoba boqol iyo ya abarna alcabaas ibn waliid ibn mazyad ayuu yihi alimam nasaci ramat lah wa xadid saxiixu afar kun todoba boqol iyo lix sideetanaade eh. waa saduuqun caabidun waa cadri qaala akhbaranii abi aabihin waxaa way alwaliid ibnu mazyad alcadri waa iqatu tabt qaala xadaana awsaaciy wa cabdiرaxman bn amr awsaaci ashaami qala xadaanii yaxya bn abi kaiir qaala xadaanii abu samt bn cbdiaman watiqat muktir qaala xadaana abu hurayra cabdiaadawsi radi alahu ta qa abu hurayra qaala rasul rsulka wuxu yih sal slm man qutila qofkii laga dilo man qutila qofka loo dila lahu isaga ama laga dila lahu isaga qatiilun qof laga dila cid qofki laga dilo fa huwa isaga bikhayri nadarayni laba arimood tan isaga u khayr badan ama tan uu ima an yuqaada qofkii wax ka dilay in loo qisaaso yuqaada in la qisaaso qofkii wax dilay wa ima an yufta iyo in in xoolo iyo diya laga bixiyo oo isaga u qaato labadaas arrimood midda uu khayr badan ama midda uu raba ayuu qaadanaya weyaan xadidka afartan todoba boqol iyo todoba iyo siddeetanaad wa xadis saxiix maa qablahu qaala imam nas alih aqbarna ibrahim ibn moxamed maxaa ku qoran sheekh nuur axsanta ibraahim ibn maxamed ma ahan ibraahim ibn maxamed ma ahan wa axmed ibnu ibraahim ibnu moxamed alqurashi waa saduuq waa saduuq kaas sax weeyaan qaala anbana ibnu caaid moxamed ibnu caaid alqurashi waa saduuq rumiya biاlqadr qaala xadaثana yaxya wahuwa min abi xamza wahuwa ibnu xamza yaxya ibnu xamza alxadrami mowlaahum waa iqatu rumiya biاlqadr qaala xadaثana awzaci cabdiraxman bin camr awzaci waa iqatu jaliil qaala xadaثana yaxya bn abi kaثiir qaala xadaثanii abu salmt bn cabdiraxmaan ana rasuula اllahi salى اllahu alay waslm xadiidku marka muxuu noqday xadiidku marka muxuu noqday abu salm markuu nabiga ka wariy muxuu noqday mursal xadidku waa mursal laakin wuxuu saxiix ku noqonaya axaadiista hore saxiix ahayd oo marfuuc ahayd ana rasul rasulka sal slm qal rasulkan wuxuu yidhi man qutila qofkii laga dilay lahu isaga qatiilun qof laga dilay qofkii qof laga dilay waa mursal xadiidka waa xadidka hore laakiin mursal weyaan kii horena muxuu ahaa wuxuu ahaa marfuuc amaba mawsuul ama musnad waxaa tidhahdaba baabu cafwi nisaa'i dumarka inay cafiyaan can idami dhiigga qof baa la dilay qofkii marka la dilay dadkii dhiiggiisi lahaa waxaa ka mid ah qof dumar ah oo cid ka xigtayna ayna jirin ka xigta ayna jirin waxay diiday marka waxay cafisay marka eh, in qofkii la qisaasa ayay diiday oy cafisay ma ansixi jawaabtu maxay noqonaysaa waa nacam sidaa weeyaan yacni rag iyo dumar kuma xirna cafwiga amaba qisaasta qofka laga cafiyo amaba diyada laga cafiyo kuma xirno rag iyo dumar qofka inuu waxaa la rabaa un baaliq caaqil ah oo mukhtaar ahoon mukrah ahayn inuu ayaa la rabaa ama rag ha noqdo ama dumar ha noqda cid isaga ka xigto oo dhiigga ama gacanta qofka isaga lahna midigtiisa lahna ay meesha joogin ama ayna jirin ayna jirin ay joogin ayna jirin sidaa weyaan waaya nacam ha nacam naam waay xadiidka waa daciif waa afar kun toddoba boqol iyo sideed sideetanaad waa xadiid daciifa ah. qala imam nas akhbarna isxaq ibn rahim alxandali qala xadaثana alwaliid ibn muslim alqorash waa diqatun kahiira tadriis wataswiya can alawsaaci qaala xadaanii xusayn maxaa idin qoran xisnun yay u qoranta xisn xisn xusayn maaha meesha waa xisn xisn ibn cabdiraxmaan ataraqami waa maqbuul xadiidkan cudurkiisa waa isaga qaala xadaanii abu salama bn cabdiraxmaan waa iqatu jaliil ah, iqatu muktirna ha imamka xadid ku dib uu soo bilaabay wa ambana alxusayn ibn xurayf almarzi waa iqa qaala xadana waliid ibn muslim qaala xadana awsaaciy qaala xadaanii xusayn mu hadda noo qare xusni weeyaan xusn ibn cabdiraxmaan oo maqbuul isna anahu isaga samic wuxuu ka maqlay abaa salamata bn cabdiraxmaan yuxadid isagoo ka warramay can caishata umil radia allahu tacala ardaaha ana rasul rasulka sal sl qa rsulkeen wuxuu yidhi wacalى اlmuqtatiliina kuwa wax laga dilay ayaa loola jeeda meesha muqtatiliin kuwa islaayey ma ahan kuwa islaayay ha u fahmina ay wliyaa almaqtuul الطaalibiina liqisaas wliyaa almaqtuul aلطaalibiina liqisaas ayaa waxaa loo yaqaana almuqtatiliin nacam wa calى اlmuqtatiliina kuwa wax laga dilay oo qisaasta dalbanayaan korkooda ayaa waxaa ahaatay amaba u bannaan an yanxajizuu inay isreebaan oo iskala reebaan alwala ay alaqraba faalwal alaqrab kan sokeeyaha ah iyo kan ka sii sokeeya inay saas isu reebaan ayaa korkooda ahaatay wain kaanat haba ahaatee kan u dambeeya oo aqrabka ah he imra'atun haweeney riwaayo kale sida ninka la yidhaahdo ibnuqayim اljawsiya fii tahdiib الsunan markuu sunan nasaa-i sharxayey ayaa wuxuu leeyahay riwaayaad ayaa jirta oo ah alأwlىa faاlأwlىa wa calى اlmuqtatiliina an yanxajizuu alأwlىa faاlأwlىa taas ayaana lafdi ahaan ugu dhawaan badan alaqrab xaggeed macnaheeda xadiidkan muxuu xadiidka macnihiis muxuu yahay xadiidka macnihiis waxaa weeyaan ninka ama dadka waxa laga lahay qaraabo badan wa ilma adeertii walaalihii aabbihii hooyadii awowgii saasay muxuu ahaa maraatib ilmihii la dhalay maraatib weeyaan marka ninkaas wax dilay hadduu kas u dilay in qawad lagu sameeyo oo la qisaasa ayaa la rabaa sooma dhisaastaas marka dadka marka dalbanan in la fuliyo iyaga ayaa isxayiran waa sida irigii dhaxalkii oo kale qofka ugu dhow alaqrab ayaa marka cafiski ama qisaasi dalban kara walow qof dumar ha noqote waa isfahanay sooma sidaas weya marka macnaheedu sidaa weyaan waay baabu man qutila qofki lagu dilay ayuu baabkan u baab yahay bixajarin dhagax aw sawtin amaba lagu dilay jeedal muxuu noqonayaa xukunkiisa ma khaطa'a ma camdiya ma shubhu camdiya muxuu yahay shubhu camdi camdi wax u eg waa laakiin kas wax u eg waa ilan adig asal ahaan marka qof aad jeedal ku dhufato asal ahaan jeedal maya loo dhintaa maya ul haddii shabiix qof lagu dhuftana ama ul yar inta badan dhimasho ma keento asal ahaan sidaa weeyaan waaya xadيث aفر kun todoba boqol iyo sagaal iyo sideetanaad wa xadيث صaحيixa qala الimam نasي أخبرna hilaal ibn الclى ibn hilaal albahili wa صaduq qala xadaثna سacيid ibn سulayman الضبي wa ثiqة xaafid qala أنbأna سulayman ibn kaثيir الcabdi laa bأsa bihi fي غayri زهri qala xadaثna cmr بن dinar wa ثiqة bt xuja can taws bn kaysaan an ibn cabaas radi allahu ta anuma qal cbdullahi bn cabaas qaala rasu rasulka wuxu yih sal slm man qutila qofkii laga dilo ama qof man qutila qofka lagu diladha man qutila qofkii lagu dilo fii cimiyan masaasaa idiin qoran fii cimiyan caddayn la'aan amaba cidda dishay indhoolo laga noqday iimiyan si muuqata aan loo dilin amaba cid muuqata oo dishay aanan marka ay muuqanin aw amaba maxaa idin qoran rimiyan miyaa idin qoran rimiyan rimiya miyaa idin qoran rimiyan waa isku mid aw rimiyan amaba isku tuurtuur lagu dilo waa las dhagaxay dhagax qolyahana soo dhagax tuuray kuwaana soo dhagax tuuray tii horeytan waa isku macno marka rimiyan iyo rimiyan waa hal shay waa hal shay waa laska hor imaaday waa las dhagax tuuray amaba ulaa laisku turtuuray saasuu qof ku dhintay waaya oo takuunu ahaata rimiyan isturtuuritaan oo takuun ahaata baynahum dhexdooda bixajarin dhagax aw sawtin amaba jeedal aw bicasn ama ul facaqluhu diyadiisa caqlu khaطa'in waa diya gaf ah khaطaas marka waxaa way shibu camdida wa waman qatala qofka dila camdan kas wax u dilana oon aalo caadi aho seef iyo xabad iyo wix lamidka qof ku dhuftana faqawadhu kasn ugu dhuftana faqawadhu qisaastiisa faqawadu yadihi ay faqawadu nafsihi qatligaas wuxuu yahay waxaa weeyaan waa qawadu nafsihi naftiisa qisaasteeda naftiisa qisaastii lagu qisaasi lahaa weyaan dilkaas kasta ah uu geystay waxaa kaloo lagu fasiri karaa amaba la yidhaahdaa la dhihi karaa faqawadu yadihi macnaheeda facalayhi qawadu camali yadihi alladii huwa اqatlu facalayhi korkii waxaa ahaaday qawadu camali yadihi gacantiisa shaqadii ay shaqaysay qisaasteedii taasoo ah in la dilo ila maxaa yeelay qofkii gacantiisa maxay keensatay dil dilkii asaga ahay oo camal ay la imaada shaqo ay qabatay waa shaqadaas marka qisaasteedii oo in asaga la dila ah ayaa korkii ahaatay faman qofkii xaala kala teedo kala dhexgala baynahu isaga dhexdiisii iyo iyo wa baynahu qofkaas in laga qisaasto iyo waxaa weeyaan cidda ka qisaasan lahayd baynahu ninkaas dhexdiisa iyo wa baynahu iyo bayna alqisaas qisaasta iyo ninkaa qof kala dhexgalo oo qasab ku diido ama kala celiyo nasiixadii iyo boorintii kuma jirta la socda ma ku jirta laakiin qasab iyo xoog isticmaala iyo wuxuu isticmaalaba celiyo oo diido oo nasiixan aan ahayn ficalihii korkii waxaa ahaatay lacnat ullahi lacnada ilaahay iyo walmalaaika malaaigta nacladeeda iyo wanaas dadka ajmaciin dhammaantood laa yaqbalu ma aqbala minhu ama laa yuqbalu minhu lagama aqbala sarfun suno lagama aqbalo walaa cadlun faradna lagama aqbalo saasuu nabigeen sal allahu alayh waali wasalam ilan maxaa yeelay xugun ilaahay ayuu qasab iyo sandulle meesha ugu saaray waa ka xadii afar kun boqol iyo sagaashanaad waa xadii saxiixa qala alimam nasa qna maxamed ibn cmar alqaysi waa saduq qala xadadana maxamed ibn kahiir alcabdi waa iqa qala xadadana sulaym ibn kahiir alcabdi laa baasa bihi fii kayri zuhri can camr bn dinaar can daawuus ibni kaysaan ibn cabaas radi allah ta yarfachu isagoo u kor yeeli rasuulkeena sal slm qaala wuxuu yidhi man qutila qofka lagu dilo fii cimiyatin cadaan la-aan oo qofki dilay iyada uusan caddayn aw ramiyatin ama isku turtuur bixajarin dhagax aw sawtin amaba jadal aw casr ama ul fa caqluhu diyadiisa caqlu khaطai waa diyo gaf waa shifulcamdigi waman qutila qofkii lagu dila camdan kas fa huwa isaga qawdun waa qisaas waman xaala qofka kala dhexgala baynahu ninkaas iyo wa iyo qisaastii dhexdiisa dhexdooda kala gala oo qisaastii qofkaa ka badbaadiyay iyadoo uusan naseexo iyo waxa u marin oo awood iyo howl noocaas u isticmaalo facalay korkii waxaat lacnatullahi lacnada ilahi walmalaikati malaikta wannaasi ajmaciin dhammaantood laa yaqbalu ma aqbal allah aloweyne minhu xaggii sarfan walaa cadlan sunno iyo faraton lagama aqbalo saasuu nabigeena sal sl xadidka waa xadiid cajiib marka la socda marka howlahan qofka qatliga kas u dilo inuu dadka maslaxa iyo baabkaad lagu gala mooyane qasab in laga dhigo waxaa lagu mutaa marka qofka in ilaahay uu naclada subxana watacaala malaaigta iyo khalqigo dhanna ay nacladaan saas iyo marka qofku ku mudanaya farad iyo sunan aan laga aqbalin ciyaada bilah kam diyatu shibhi camdi diyada kasta u eg waa miiqa miiqa neef weeyaan iyo wadikr ااkhtilaa wadikr wadikr الاkhtilaaf khilaaf sheegitaan la sheegay calaa ayuub ayuub السkhtiyani khilaafka laisku khilaafay fii xadiiثi اqاsim ibn rabiica xadiidka uu qaasim ibn rabiica ka wariy fiihi ay fii diyati shib اlcamdi shib اlcamdiga diyadeeda xadiidka ku soo arooray ood ayuub السkhtiyaani ka wariyey qaasim ibn rabiica khilaafkaas iyo habka uu yahay axaadiis soo aroortay in la yar tilmaamo ayuu baabkan u baab yahay laakiin muhimadda xadiidka amaba baabka waa kam diyatu shib اlcamdi diyada kaska u eg miqay noqonaysaa weeyaan xadidka afar kun todoba boqol iyo kob iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas akhbarna moxamed bashaar wabundar qala xadana cbdiraحman mahdi waa imaamkii qala xadana shucbatu waa imaam kale can ayuub asakhtiyaani waa sidoo kale can qaasim ibn rabicata alkhaطafani wa iqatu caalima biاnasb can cabdilahi bn camr caas radi alahu ta anuma an nabi nabig nabgen wuxuu yidhi qatiilu اlkhaطa'i gefka kan lagu dilay shibicamdi kasta u yara eg bisawti suun iyo jeedal aw ilcasama ul ku dhintay ood ilaahay ku sabay ku malgay miatu waa boqol oo min alibil geela arbacuuna afartan oo minha ayaga ka mid a ah fii buuunihaa uurkeeda uu ku sugan yahay awlaaduhaa ilmaheedii afartan xaamilo ah oo waxaa weeyaan riman ayaa marka ka mid ah saasuu nabigeen sal slm xadidka afar kun todoba boqol iyo ibn salamata wa iqatu caabid can ayub ibn abi tabin sakhtiyani السkhtiyani can اlqasim ibn rabicata wa iqatu caalimu biالnasb waa khaطafaanigi ana rasuula rasulka salى اllahu alayh ali waslm xadidka mursal noqd ma arkaysaan khaطba yowma اlfatxi maalinta fatxu maka ayuu khudbeeyey waa mursal laakiin xadiid hore oo marfuuca ahayd oo waxaa weeyaan musnadka ahayd oo mutasilka ahayd axaadiistaas ayaa hada wallahu aclam wslى اllah wslm calى abdi rasuuli mustafaa